alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamadi wala ali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii ictiqaad ibni abi zayd alkhayrawaani oo muqadimada u ahaa kitaabkiisa aljaamica wuxuu sheikhu yidhi raximah llah wa ana kalaamahu sifatu min sifaatih waxaa ka mida waxay a'immadu ku ijmaaceen oo umuurta ictiqaadka ka midka ah in allah hadalkiisu sifatun min sifaatihi sifa sifaatkiisa ka mida inuu hadalkiisu yahay laysa bimakhluuqin fayabiid makhluuq ma aha mid la abuuray ma aha oo dabeedna fayabiida u baaba'o walaa sifatin limakhluuqin sifa makhluuq u sugnaadayna ma aho fayanfada uu dhammaado kalaamka ilaahay waa hayru makhluuq hadduu makhluuq ahaan lahaa waa dhammaan lahaa allahna wuxuu inoo sheegay haddii marka waxa weeye waxa la waxa biya'a iyo waxa bada'a dhammaan khad laga wada dhigi lahaa waxa la waxa dhirana qalima laga dhigi lahaa kelimaadka ilaahay lagu qori lahaa baduhuna waa go'i lahaayeen oo khad wax lagu qoraa la waayi lahaa yacnii qalimaduna waa burburi lahaayeen oo qalin wax lagu qoraa la waayi lahaa de waxa la waxa dhira haddii wada qalin laga dhigi lahaa haddii xataa toddoba badood oo kale lagu siyaadiyo saas si la waa baabi'i lahaayeen waa dhammaan lahaayeen dhammaan iyadoo kelimaadkii ilaahay aynay dhammaan walow anna maa fi lardi min shajaratin aqlaamu walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat allah toddoba badood haddii lagu siyaadiya le culammadu waxay dhahen taxdiid loogama jeedo taksiir baa looga jeedaa toddobadaasi markay dhammaato toddoba kale haddii lagu kordhiyo toddoba kale lagu kordhiyo toddoba kale lagu kordhiyo kalimaadka ilaahay marnaba ma dhammaadeen kelimaadka ilaahna waxaa loo jeedaa wax alla waxa allaah uu ku hadlaayo ayaa loo jeedaa horena ugu hadlay kuna hadli doono hadalka ilaahay ma dhammaadeen hadduu makhluuq ahaan lahaana waa dhammaan lahaa adilada laga daliishada ay ka mid tahay inaan kalaamka ilaahay makhluuq aanu ahay maa cindakum yanfadu wamaa cind allaahi baaq marka kalaamka ilaahay makhluuq ma aha waa munazalun ghayru makhluuq waa mid la soo dejiyey makhluuqna maaha kalaamu kalaamullaahi wa amruh alaa lahu alkhalqu walamru allahoo qura ayuu u sugnaaday makhluuqaadka iyo amarkuba u sugnaadeen amarka waxaa soo gelaya alamru alkowni waalamru sharci amarkii kowniga ee qadariga ahaa iyo amarkii sharciga ahaa mid walba marka kalaamka ilaahay iyo makhluuqaadkii waa la kala saaray amarkii iyo sharcigii waa la kala saaro waa la ysku cadfay waalcadfu yadullu cala almugaayara cadafkuna wuxuu ku tusinayaa kala duwanaanshuu ku tusinaya ta kale kelimaadka ilaahay waa la magan galaa oo sharka makhluuqaadkao dhan baa laga magan galaa hadduu makhluuq ahaan lahaana lama magan galeen waayo makhluuq sharka makhluuqaadkao dhan kaa badbaadin karo oo aad ka magan geli kartaa ma jiro xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey muxuu sheegayaa man nazla manzila faqala acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayu xataa yarxala min manzilihi dalik rawaahu muslim fii saxiixi min xadiisi khawla ku kastoo meel la dega dega oo yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taammaati min sharri maa khalaq waxaan magan galay kelmadaha ilaahay ee dhammayska tiran ee kaamilka baan magan galay waxaan ka magan galay min sharri maa khalaq wuxuu allah abuuroo dhan sharkoodaan ka magan galay yacni wixii shar leh oo makhluuqaad ah sharkoodaan ka magan galay makhluuqaadku shar uma wada leh waxaa looga jeedaa inta shar kale sharkoodoo dhan waxaan ka magan galay kelimaadka ilaahay wakhtiyada qaarkood waa dhici kartaa makhluuq in la magan galo oo wuxuu awoodi karo yacni markaa laga magan galo makhluuq xaya oo xaadira in laga magan galo wuxuu kari karo laakiin makhluuq awoodi karo sharka makhluuqaadkoo dhan inuu kaa magan geliyaa maba jira aslanba waa sababtay culammadu leeyihiin laa yustacaadu bimakhluuq waxaa loo jeedaa min shari maa khalaq lagama magan galo makhluuq abadan waayo makhluuq sharka makhluuqaadkao dhan kaa magan gelin karaa ma jiro saas aawadeed bay culammadu tasriixiyeen oo caddeeyeen magangalka markaa la magan galo makhluuqaadka hadday malaa'ig tahay hadday nebiya tahay hadday awliye tahay hadday saalixiin tahay hadday jinni tahay hadday insi tahay sharka makhluuqaadkao dhan haddii laga magan galo waa lagu gaaloobayaa waa shirki ahlucilmi waatay taa tasriixiyeen marka magangalka la magangalaayo kelimaadka ilaahay waxay daliil u tahay kalaamka ilaahay inuu sifo sifaadkiisa ka mida uu yahay oo aanu makhluuq ahay waxa allah loo idaafeeyana culammadu waxay yidhahdeen wuxuu u qaybsamaa inuu yahay cayn ama daato iskeed isu taagtaa oo qaa'ima bidaatiha ah ama inay tahay macno ama sifo aan iskeed isu taagayn macnan laa yaquumu binafsihi walaa bigayrihi min almakhluuqaat hadduu yahay daato iskeedii isu taagta hadduu yahay wuxuu noqonayaa min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq ayuu noqonaya haddii si caama loogu idaafeeyo haddii si khaasa loogu idaafeeyana takhsiiskaasi tashriif buu faa'iidaynayaa macno allah jecel yahay inuu ku sugan yahayna waa laga qaataa fii bacdi alaxyaan makhluuqaat ullah marka la yidhaahdo waa min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq khalqullah oo makhluuqullah loo jeedaa waa min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq haddii la yidhaahdo masalan maalullah iyo buyuutullah iyo ruuxullah yacni min baabi idaafati almakhluuq ila alkhaaliq weeyi laakiin wakhtiyada qaarkood waxay tilmaamaysaa ruuxullah iyo buyuutullah tashriif baa ku jira macna allah jecel yahay inuu ka sugan yahayna waa laga qaadanaya wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum waa min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq waayo maalku waa shay iskiisu taaga masaajidda buyuutullaahi marka la yidhaahdo waa daatooyin iskood u taagan sifa uma noqdaan shay kale laakiin waxaa ilaahay loo idaafaynayaa hadduu noqdo macnan laa yaquumu binafsihi walaa bigayrihi min almakhluuqaati yakunu sifatan min sifaati sifo sifaatkiisa ka miduu noqonaya yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah kalaam allah waa sifa min sifaatih kalaamuhu waa sifaatkiisa ka mida faajirhu xataa yasmaca kalaam allah waaya kalaam iskii miyuu hadal isu taagaa maya waa macne laa yaquumu binafsihi iskii isuma taago kalaamka allah loo tiiriyeyna makhluuq marka uma noqdo sifo uma noqdo marka waa sifo wuxuu yahay allah buu yahay marka kalaam ullah waa sifo sifaatkiisa ka mida ah sifaatka ilaahayna waa khayru makhluuqa marka qur'aanku waa min kalaam illah xaqiiqatan buu min kalaam illaahi u yahay saas aawadee waa khayru makhluuq saynu hore usoo sheegnay ilaahayna wuxuu ku hadlaa cod iyo xuruf buu ku hadlaa inuu cod iyo xuruf ku hadlana ahlusunna waljamaaca ummaddan salafkeedii iyo ciddii raacdayba waa ku kulansan yihin oo waa isku waafaqsan yihiin waa ijmaac ta kale qur'aanka iyo xadiiskuba waa sheegeen ilaahay cod inuu ku hadlo wa yowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin yacnii ilaahay waa u dhawaaqaya annidaa waa maxay fi lugati alcarab haddii kutub luqa loo noqdo annidaa tacriifkiisu wuxuu noqonayaa asawt alrafiic codka dheer baa la yidhahdaa codka dheer baa la yidhahda wa qarabnaahu najiya yacni najiyan ay munaajiina lahu xagga yadaan u soo dhowaynay buu allah yidhi xaalaannu markaa la faqayno oo hoos wax ugu odhanayno alcallaamatu bnulqayim wuxuu yidhi ina nida sawtu rafiicu wa diddahu fa huwa annajaa'u kilaahumaa sawtaani nidaagu asawtu arafiicu waa codka dheer wa diddahu lidkiisuna fa huwa annajaa'u najaa' baa la yidhahdaa lidkiisana waa codkii aan dheerayn kilaahumaa sawtaani labada mid walba waa laba cod weeye kilaahuma sawtaani waa laba cod xadiiskii nabigana waxaa ku soo aroortay calayhi salaatu wasalaam in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fayunaadii bisawtin yasmachu man bacuda kama yasmachu man qaaruub ilaahay aakhire wuxuu ku dhawaaqaa yacni cod buu ku dhawaaqaa bisawtin baa xadiisku tasriixinaya cod buu ku dhawaaqaa codkaasoo yasmachu man bacuuda kamaa yasmachu man qarub uu maqlaayo ka fogi wuxuu ka fog u maqlayaa siduu u maqlayo ka dhowi isku sibay u maqlayaan xadiiska imaamu bukhaari isagoo mucallaqa ayuu ku soo wariyey kitaabkiisa saxiixa ah ha yeeshee wuxuu isagoo mawsuula oo musnad ahoo sanadkiisu xidhiidhsan yahay ku soo wariyey kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad isagoo deliishanaya waalbukhaariyu laa yaxtaju bidaciif bukhaarina daciif ma deliishado waxaanu u deliishaday in sawtka ilaahay iyo sawtka makhluuqaadku ay kala duwan yihiin oo sawtu sawtulqaari iyo sawtullaah inay kala laba yihiin oo kala duwan yihiin oo aynay isku mid ahayn ayuu u deliishaday kitaabka khalqu afcaal cibaad oo imaam albukhaari qoray waxa weye waa kitaab muhim ah abwaabta ictiqaadka wax ka miduu ku saabsan yahay oo afcaasha ilaahay iyo kalaamka ilaahay ayuu ka hadlayaa saas aawoodee waa muhim waxaanu ka mid yahay min a'immati sunna a'immadii sunnada a'immadii salafka wuxuu dhintay laba boqol konton iyo lix ayuu dhintay waxaanu dhashay boqol iyo sagaashan iyo afar marka kaana min a'immati sunna wax bidca ah habay yaraatee innaba bukhaari marnaba laguma sheegin culamada ahlu sunna waxay ku kalansanaayeen kalaamka ilahay inaanu makhluuq ahayn bal waxay yidhaahdeen man qaala alqur'aanu makhluuq faqad kafar ruuxa yidhahda qur'aanku waa makhluuq waa gaaloobay bay yidhahdeen imaamu shaafici saasuu yidhi a'immada kale saasay yidhaahdeen yacnii culamo badan baana laga soo naqliyey allaalakaa'i kitaabkiisa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaca wuxuu ku keenayaa shan boqol iyo konton caalim oo culammadii waaweynaa ka mida oo dhammaantood ay yidhaahdeen qur'aanku waa ghayru makhluuq qur'aanku makhluuq maaha in badanoo ka midna waxay yidhahdeen qofka yidhahda qur'aanku waa makhluuq waa gaal weliba kufriga culammadu waxay yidhahdeen waa kufri akbar baa loo jeedaa bacdi ayaa waxay ku awileen oo yidhaahdeen kufriga waxay uga jeedeen sida bayhaqi wa wakhayruh nawowine ka soo qaatay oo ka soo naqliyey kufriga in loo jeedo kufrin duuna kufrin laakiin saxiix maa taas saxiix ma waayo ictiqaadkii ahlusunna waljamaaca a'immo badan baa ku tasriixiyey caqiidada kutubta caqaa'idda ay qoreen inuu markaa gaaloobaayo kufran yanqulu can ilmilla sidaas yadaa tasriixiyey waxaa ka mid a raaziyaanka ka mid a abu zurcat alraazi abu xaatim alraazi baa ka mid a kafara kufran yanqulu can ilmilla qaarkood waxaydhan kufran ridda yani waxay tasriixinayaan gaalnimadaas inay tahay gaalnimadii weynayd kufri akbara inay tahay taasi hadday ishkaal geliso dadka qaarkood waxaa la odhanayaa waxaa lagaga jawaabayaa yacni itlaaq ahaan bay markaa tilmaamayeen in markaa kufri ay tahay akbara laakiin mucayanka ku dhaca lama gaalaysiinayo ilaa bacda istifaa'i shuruud waintifaa'i almawaanic siduu shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu yidhi waxaanan u sheegay buu yidhi anama nuqila can isalaf man qaala alqur'aan makhluuq faqad kafar iyo man qaala kada faqad kafar man facala kada ah, faqad kafar fa xaq waa xaq baan idhi buu yidhi inay xaq u sheegay laakin hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waltacyiin saasuu odhanaya kama fii majmuuci alfataawa ha yeeshe farqi wuxuu udhexeeyaa ilaaqa iyo tacyiinka farqi oo marka laga hadlaayo yacni marka itlaaqa shayga waxaa la eegayaa adilada nusuusta iyo ijmaaca ma ku tusinayaan shaygaasi inuu gaalnimo ama marka laga hadlaayo cid mucayana in lagu xukumaayo wax kalaa sii raacaya oo ay ka mid tahay waxa weeye in marka la hubsado in arrinkani markaa kufri inuu yahay marka la ogaado qofka inay ka sugan tahay in la hubsado shuruuddii marka lagu gaalaysiin lahaa waa inay wada joogtaa mawaanicdiina wada maqan tahay hal maanic hadduu joogo dee ma gaaloobaayo wa in nataqa bilkufri gaalnimadii haba ku dhawaaqabe iminka ninkii yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk ee uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ee qisadiisa xusay miyuu gaaloobay maya waayo nebigu wuxu uhi akhta' min shiddati alfarax wuu halmaamay faraxa ka qaalib noqday daraaddii buu la halmaamay idan maa kafar laakiin wuxuu ku dhawaaqay waa kufri marka waa in la hubsadaa in waxa weeye hadalkan inuu qasdan ruuxu u yidhi oo khata aan uga dhicin jahli ayna uga dhicin garashawo ayna uga dhicin ta'awul ayna uga dhicin ikraah iyo dirqin aynay ku dhicin lagu khasbay oo lagu dirqiyoo laga yeedhsiiyey wuxuu ku halmaamay aan ahayn waa inuu ka maran yahay cawaarid alahliya oo sabi aanu ahayn weynaanu majnuun ahayn wahaakada marka mucayankii gaalaysiinta la gaalaysiinaya waxay ku xidhan tahay yani biistifaa'i shuruud wa intifaa'i ta'awulka wax la awisho yacni qofku kufri waa lagaga baajiya culamadu waxay yidhahdeen waa lagaga baajinaya qof baa waxa wiishay oo markaysagaa meelbaa isu caddaysay sibuu markaysagaa mooday dabeedna markaysagaa nas isagoo awilanaya ayuu dabeedna markaysaga markaa ta'awul khalada ku dhacay xujada lagu ogaya waa loo caddaynaya lama gaalaysiinaayo ilaa marka ta'awulkiisu inuu qalad yahay loo caddeeyo saas aawadeed baa saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam kuwii awishay aayaddan laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati junaaxun fima tacimuu ida ma attaqaw wa aamanuu bacdu saxaaba oo khudaamat bnu madcuun ka mid yahay ayaa awishay oo is yidhi dadka mu'miniinta muttaqiinta ah khamriga dembi kuma qabaan hadday iska cabbaan waa ta'awul ya markaasay khamrigii cabbeen markaasay maxaa u cabteen oo sababta ilaahay yidhi laysa cala aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati junaxun fiima tacimuu dadka mu'miniinta ah ee mutaqiintii dembiba kuma qabaan sababtuu ilahay yidhi ya akhtatum ta'wiil baa marka uu ku yidhi cumar bnu khataab ta'wiilkii baa ku gefteen aa ku khata'deen lafdina wuxuu kale sheegayey akhtaad istuka alxufra markaasaa waxa waye saxaabadii xujada ku oogeen dabeedna markaasay ka noqdeen arrinkii ay ku dhaceen saxaabadii may gaalaysin ibtidaa'an may gaalaysin xujadii baa lagu oogay baa loo caddeeyey wa ana allaha caza wajalla kallama muusa bidaatih waxaa kaloo ka mid ah ususha ictiqaadka a'immadu ay ku ijmaaceen waxaa ka mid ah anna allaha inuu allah caza ilaahay isaga qaaliba wa jalla isagaa weyne kallama muusa uu la hadlay ilaahay muuse bidaatihi daat uu ilaahay kula hadlay ciduma farin cidi kama gaadhsiin si toosa ah oo codka ilaahay maqlaayo muuse ayuu allah markaa kula hadlay wa asmacahu waa maqashiiyey allah muuse kalaamahu hadalkiisii ayuu maqashiyey ay kalaam allah laa kalaaman qaama fii hayri muu maqashin hadal yani markaa shay kale ku qumay allah waxauu yidhi wa kallama allaahu muusa takliima ilaahay waa la hadlay muuse takliiman la hadal buu la hadlay muctasiladii iyo jahmiyadii iyo kuwii qabay kalaamka ilaahay inuu makhluuq yahay aayaddaa wax kaga darnayd ma jirin waayo masder baa lagu adkeeyey wa kallama allaahu muusa takliima la hadal buu ilaahay la hadlay saas aawadeed bay waxay dooneen qaarkood inay lafdiga aayaddaba taxriifiyaan oo beddelaan abu camr bnu calaa wuxuu ka mid ahaa min a'immati alluga waxaanu ka mid ahaa min a'immati alqiraa'aat wa qaari min alquraa'i asabca wa saaxibu qiraa'ati abi camr abu camr bin calaa wuxuu ahaa imaam sunni abuu ahaa oo a'immatu lluga iyo a'immatu alqiraa'aat ba ka mida qole muctasiladii ka mida u timiyo waxay ku yidhaahdeen aayaddan dadka waxaad ugu akhridaa wa kallama allaaha muusaa takliiman oo haada kordhig wa taxriifu lafdin waa lafdigoo la taxriifinaayo cid kastoo isku dayda inay markaa taxriifiso qur'aankana uma suuro gelayso waayo allah baa ballanqaaday ilaalintiisa innaa naxnu nazzalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun muxuu doonayaa cidda hadlaysa ee kallame faacilkeeda ahi inay muuse noqoto si loo yidhaahdo muusa ilaahay la hadlay yaday aayaddu cagsiga ahayd sidaa lidkeeda oo allah baa muuse la hadlay la hadal ka hadlayaa waa allaah ka lala hadlayaana waa muuse sidaasay aayaddu ahay markaasuu wuxuu ku yidhi oo haddaan sidaa idhaahdaba oo laga soo qaado inaan sidaa idhaahdo sidaad u gelaysa aayadda kale oo iyadu taxriif marnaba aan aqbalay wa kallamahu rabbuhu aayadda suuratulacraaf wa kallamahu rabbuhu damiirkan haada ah ee wa kallamahu faacil maba noqon karaba muusaanu u noqonaya bilijmaac biijmaci almuslimiin mafcuulu bihi inuu yahu ku cad yahay waayo faacil maba noqon karo marfuuc ma noqon karo damiiru rafci maba ahba ee haddii xaraf galana ah, ama waxaweye mudaaf loo idaafeeyana wuxuu noqdaa majruur buu noqdaa maxalu jar buu markaa yaallaa haddii kaleo markaa waxawen yani caamilka toos loo siiyo ama ficil ha noqdo ama wax shibhu ficlileh ha noqdehee mafcuulu bihi buu noqdaa wa kallamahu rabbuhu rabbuna waa godan tahay oo damiirka rabbuhu ku jiraa wuxuu u noqonayaa ilaa mutaqadimin lafdan muta'akhirin rutbatan mid lafdi ahaan markaa horreeya laakiin rutba ahaan dambeeya marka waxa weeye waa ku ifhaamiyey waa ku aamusiyey wa kallama allaahu muusa takliima abu jacfar ibnu naxaas sheikhii la odhan jiray culammada luqada ka mid ahaa waxa uu yidhi naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen kulligood anna alficla idaa ukida bimasdarin intafa almajaaz ficilka haddii masdar lagu adkeeyo majaaz inuu meesha ka baxayo majaaz marnaba aanu noqon karin xaqiiqu ku cadiyey marka ya ana alficla ida ukida bimasdarin intafa almajaaz qurtubi isagoo ashcari ah haddana hadalka caynkaasi abu jacfar ibnu naxaas wuxuu ku soo aroorinayaa tafsiirkiisa aayaddaa markuu fasiraayo wa kallama allaahu muusa takliima ayuu ku keenaya marka allah baa toos ula hadlay nebi muuse calayhi salaam muusena hadalkii ilaahay waa maqlay allahna hadalkiisa waa maqashiiyey muuse kalaam shay kale ku qumay yacnii ilaahay ma maqashin qolada muctasiladu waxay yidhaahdeen kalaam baa ilaahay ku abuuray geed iyagu radinayaay waxay yidhahdeen kalaam buu ilaahay geed ku abuuray geedkii baa kalaamkii ka yeedhay kalaamkaa geedka ku qumay ee geedka lagu abuuray ayuu muuse maqlay kulahaa yaa laa kalaaman fii hayri culammadu waxay yidhaahdaan hadalka uu nebi muuse maqlay calayhi salaam wuxuu ahaa hadalkii ilaahay hadal makhluuqana ma ahayn hadal makhluuq ku qumayna ma ahayn hadal geed lagu abuurayna ma ahayn aslanba lama abuurin kalaamullaahi buu ahaa allah codkiisii iyo hadalkiisii buu maqlay nebi muuse calayhi salaam yacnii hadalkii allah ayuu maqlay waxayna culammadu yidhaahdeen sifadu hadday maxal ku qunto waa qaacida ay sheegaan culammadu sifadu hadday maxal ku qunto oo shay ku sugnaato shaygaasaa loo tiiriyaa ou uu sifo u noqdaa haddii isim laga ishtiqaaqayana shaygaasaa looga ishtiqaaqaa yacnii ina sifata idaa qaamat bimaxallin sifadu hadday maxal ku qunto waxay u noqotaa sifo maxalka laftiisa iyo daatada lafteeda ayay sifo u noqotaa laa takuunu sifatan ligayri ma noqoto sifo cid kale u sugnaata miyay dhici kartaa in la yidhaahdo hebel wuu indhaqabaa oo muxuu indhaqabaa dee inankiisaa indhaqaba araggu mar haddaanu isaga ku qumin araggii miyaa isaga lagu sifaynaya maya kani waa nool yahay miya la odhan karaa iyadoo la tilmaamayo mid xidhiir la lihi inuu nool yahay maya isagu hadduu mayit yahay waxa odhanaya waa mayit waaye mowdkaa ku qumay isaga haddii xayaatadu ku quntay waa xayi baa la odhanaya xayaatadaa u sugnaataa la odhanaya cilmigu hadduu isagaa ku qumo cilmibaa u sugnaadaa la odhanaya haddii magac laga ishtiqaaqo caliim baa la odhanaya laakiin ruuxii jaahilka ma la odhanayaa yacni ruux kaloo xidhiir la leh ama ku dhow ama qariibkiisa ama weladkiisa ama waalidkiisa cilmileba caliim loo odhanayaa ruux jaahila miyay dhici kartaa ama cilmi loogu sifaynaya ama ruuxii indhaha qabay miyaa la waa indhala yahay waayo inankiisa indhala maya indhala'aantu kay ku qunto isagaa la odhanaya axma iyo bihi cama indhala'aan baa ku sugan basarku kuu ku qumo isagaa la odhanayaa waxaga basiir iyo basar baa ku sugan cilmigu kuu ku qumo isagaa la odhanayaa cilmi baa ku sugan iyo waa caliim xayaatadu kay ku qunto isagaa la odhanayaa xayaataa u sugnaatay ee waa xay marka kalaamku hadduu noqon lahaa wax lagu abuuray geed geedku sifa u noqon lahaa oo iyadaa la odhanayaa takallamat ishajaratu geedkii baa hadlaa la odhan lahaa qaalat ishajaratu kadaa baa la odhan lahaa way sifadu maxalkay ku qunto bay sifo u noqotaa marka maxalaanu ku qumin lama yidhaahdo sifo loogama dhigo marka kalaamkani waa kalaam allah ku qumay allah ku sugnaa allah ku hadlay yacni marka xarfan wa sawtan xag xuruuf ahaan iyo xag cod ahaanba allahba ugu hadlay nebi muusena codka ilaahay buu maqlay allahna waa maqashiiye codkiisa codkiisa allah waa maqashiye xuruuf inuu ku hadlana dee adilladaa sheegaysa allah baa sidan yidhi iyo yaquulu allaahu iyo yunaadiihim dhammaan waxa ka dambeeya qowlki waa maxay waa xuruuf xuruufta ayaa ku hadlay allah baa ku hadlay kuna dhawaaqay allah baa yidhi qaar baa yidhi majaaz baa lagu xambaaraya majaaz baa lagu xambaarayaayo macnaha ayuu allaah allah ku sugan oo sifadu waa macnan qaa'iman bidaati illah sidaas inay yidhaahdaan waxa weeye waa arrin markaa qaldan waxaynay markaa sugayaan un kalaam nafsi ilaahay xaqiiqatun buu u hadlaa nusuustii adiladuna waa sheegaysaa inuu hadlo kalaamkuna ma aha macnaha markaa daatada ku qumoo keliya marka la itlaaqo kalaam lama yidhaahdo yacani waxaa jira itlaaq iyo taqyiid marka hadalka la itlaaqo wuxuu ku dhacayaa lafdiga iyo macnaha wada socdaa laakiin marka la qaydo waa bixasabi maa quyid labada baab in la ysku qalda maaha baabu taqyiid iyo baabu litlaaq masalan luqada carbeed markaynu hadda sheegayno qaala fii risaalatii kada qoraalkiisii wuxuu ku yidhi kada qaala fii kitaabihi kada waxa weeye way qaydantay fii kitaabihi fii risaalatii qaala bikitaabatii qoraalkiisii wuxuu ku yidhi kada qaala biyaddihi kada gacantiisii wuxuu ku yidhi ishaaradiisii sidaas qaala biyadihi kada waa orod markuu sidaa gacanta yidhaahdo markuu afka yacni farta gacanta saaro qaala biyadihi kada biusbuucihi kada waa aamus bay ka dhigan tahay laakiin waa mutlaqa mise waa muqayada waa muqayada ishaara lagu qayday yaquuluuna fii anfusihim nafahooda waxay iska leeyihiin naftooda fii anfusihim waa taqyiid waa la qayde haddii cibaarada la qaydo waa bixasabi maa quyid waa wixii lagu qayday laakiin haddii la itlaaqo qaala maxay ku dhacdaa takallama maxay ku dhacdaa naadaa maxay ku dhacdaa dee waa inay cod leedahay waa inay xuruuf leedahay waa inay lafdi iyo macno wada socdo tahay takallama waa hadlay in la yidhahdo kalaam nafsi lagu fasiraa waxay noqonaysaa mid khalat ah ansaxayn waayo waa kalaam mutlaqa kalaamka mutlaqina allafdu walmacnaa u wada socda ayaa la yidhahdaa macnaha keliya gaar looma yidhaahdo oo lafdigu ka madhan yahy ee lafdiga iyo macnuhu isweheliya ayaa la yidhahdaa ta kale dadka cuqaladii waxay ku kulansan yihiin qofka hadalku ku xidhan yahay eaan hadli karaynini inuu akhras yaho mutakalim aanu ahayn haddee fulaan waa mutakalim iyadoo aanu hadli karin war maxaad kaga diganaysaa baa la odhanaya inuu ilaahay sidiisa kaa yeelo miyaad ka baqayn waa nin mutakalimoo hadla haddaad tidhaahdo inaad ku dheelleelaysaa loo qaadanaya sooma ya marka idan cuqaladu waxay ku kulansan yihiin kalaamku inuu yahay yacni markaa kaa lafdiga iyo xuruufta leh oo lafdigiiyo macnuhu isla jira in kalaam la yidhahdo akhraska aan hadli karayna walow macnihii ku qumo naftiisee inaanu mutakalim ahayne hadal ka caagan yahay waxaa u daliila allah wuxuu ku yidhi nebi zakariye aayatuka anlaa tukallima annaasa alaaa layaalin sawiya ilaahay buu wuxuu weydiistay ubad ilmo wanaagsan inuu ilaahay ku arsaaqo ayuu ilaahay ka beryey markaasaa ilaahay waa siiyey waxaa loo sheegay in markaa ilmihii lagu arsaaqaayo waxaa loo sheegay calaamadduu ku garanaayo inay haweenaydiisu uuraysatay ooridiisu in caloosheeda wax galeen oo uurkeeda wax galeen suu markiiba ugu bushaaraysto ayaa amaarad baa loo sheegay aayatuka an laa tukallima annaasa alaaa layaalin sawiya waxaa kuu calaamada inaana dadka la hadlin saddex habeen oo dhammaystiran iyo saddexdooda maalmood hadalkii dadka aad la hadlaysay kaa soo bixi maayo haddaad is tidhaahdo hadal dikri ah ama cibaado allahaad ku caabudayso ama aad allaha ku xusayso yacnii dheh haddaad istidhahdo waad odhan karaysaa dadka la hadal haddaad istidhahdo lama hadli karaysi waa amarad cajiiba eh. aayatuka anlaa tukallima annaasa alaaa layaalin sawiya macnihii dadka inuu la hadlo inuu wax u sheego macno ku saabsani kuma soo dhacayn miyaa kalaamka la nafyinay muxuu ahaa kii khaarijkee soo baxayay buu ahaa ee lafdigiiyo sawdkiiyo xuruufta lahaa kaasaa markaa uu ahaa ka laga nafyinaya macnihii kuma soo dhacayn miya may macnuhu waa ku soo dhacayin fakharaja calaa qawmihi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wa cashiya qowmkiisa intuu ku soo baxo ayaa dabeedna markaa tasbiixsada inuu ku yidhaahdaa ku soo dhacda wuxuu ku cabbiraa ishaaro faawxaa awxaa waa maxay waa ashaara waa u tilmaamay fakharaja calaa qawmihi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabbixuu bukratan wa cashiya macnihii intuu ku soo dhacuu ishaare ku cabbirayey haddana kalaam waa ka caagganaa idan waxaad garanaysaa almacna alqaa'im binnafs kalaam marka la itlaaqo inaanu ku dhacayn kalaam marka la itlaaqo inaanu macnaha nafta ku keliya inaanu ku dhacayn cinda alilaaq hadda cibaarada u fiirso cinta alilaaq baynu leenahay haddii la qaydo waa bixasabi maa quyid yaquuluuna fii anfusihim waa muqayada saasay kalaamkii khaarijkaha ah inay ugu dhacay weye taqiidkaa u diidey laakiin haddii la ilaaqo waa ka duwanta lafdiga mutlaqa iyo ka muqayadkaa ah farqa u dhexeeya waa yahay waxay culammadu ay tilmaameen salaadda gudaheeda haddii lagu hadlo inay salaaddu burayso bay fuqahadu ku kulmeen daa'ifo yar oo maslaxatu salaa wax ka mida ka yaro reebay waa jiraan qowl shaad ah oo yadana jamaahiirtu khilaafsan yihiin saxiixna aan ahayn qowlkaa shaadka ahi wixii kale kalaamunnaasku salaadda inuu burinaayo haddii ogaan loogu hadlo waa lagu ijmaacsan yaho fuqahada ku ijmacsan waxaana lagu kulansan yahay haddii qofkii markaa wax kalaamunnaas ku saabsani naftiisa ku soo dhaco waanu ku dhawaaqin oo ku hadlin maa nataq laakiin salaaddii isagoo ku jira naftiisii ku sheekaysata cid baa wax dhex martay gartiisii iyo waxa lagula garramayo iyo wuxuu odhanaayo iyo wuxuu ugu jawaabayo iyo waxa loogu jawaabayo waxaasoo dhan baa naftiisu markaysa markaa ay ku sheekaysanaysaa laakiin kuma dhawaaqin ma burtay salaaddii ma buraysaa buri mayse ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas kalaamunaaska markaa la sheegayo wuxuu ahaa kalaamkan soo baxaya ee lafdiga iyo xuruufta le kan ka malfuudkee lagu dhawaaqayo wey waa kan lagu lafdina yacnii kalaam kaloo xataa hadayaan iska ah hadduu qofku iskaga hadlo salaadda gudaheeda dee salaaddii waa buraysaa iyadu ishkaal ma leh waayahay wa ana allaha caza wajalla kallama muusa bidaatih waynu sheegnay wa annahu yasmac wayaraa wayaqbid wayabsut waxaa kaloo ka mida ah waxyaalaha iyo a'immadu ku kulmeen oo isku waafaqeen annahu yasmacu wa yaraa inuu allaah damiirka haad wuxuu noqonaya allahe yasmacu inuu maqlaayo wa yaraa inuu arkaayo wa yaqbidu inuu yacni markaa qabanayo qabdi samaynaayo oo mar wax cidhiidhyaayo wa yabsudu marna wax fidinaayo ballaarhinayo dadka qaar arsaaqdu ku cidhiidhyayaa oo u yaraynayaa qaarna waa u fidinaya oo u ballaadhinaya wa anna yadayhi mabsuudataan waxaa kaloo ka mida ah waxyaalaha a'immatu ahli sunna ay ku kulansan yihiin anna yadayhi in labada gacmood ee allaah mabsuudataani inay labada gacmood ee ilaahay ay kala baxsan yihiin oo fidsan yihiin waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama waalardu arladu jamiican dhammaanteed qabdatuhu ay maqbuudatun lahu waa miduu ilaahay hayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame gacantiisuu ilaahay ku hayaa oo ku qabanaya waasamaawaatu matwiyaatun biyamiinih waasamaawaatu cirarkuna matwiyaatun waa qaar la duubay biyamiinihi ilaahay midigtiisaa lagu duubay oo ilaahay baa duubaya yacni samadii waa la laabayaa oo waa la duubaya wa anna yadayhi ghayru nicmatayhi fii dalik iyo in labada gacmood ee allaah labadiisa nicmo aynay ahaynay ka duwan tahay fii daalika yacni madkuurkaa la soo sheegay gudihiisa oo tilmaamaya labada gacmood ee ilaahay inay fidsan yihiin oo kala baxsan yihiin allah fidiyey looma jeedo laba nicmo ilaahay baa fidsan lagama tilmaamaayo wa fii qowlihi subxaanahu maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday hadalkii allah waxaa ku sugnaa subxaanahu isagaa xumaan ka nasahan oo ka dheere maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad sujuuddo limaa khalaqtu biyaday kii aan labadayda gacmood ku abuuray inaad u sujuuddo maxaa kuu diiday oo aadam ah limaa khalaqtu ay liladii khalaqtuhu biyadaya waa nabi aadam calayhi salaam ibliis baa ilaahay la hadlayey oo yidhi inaad u sujuuddo kii aan labadayda gacmood ku abuuray oo aadam ah inaad u sujuuddo maxaa kuu diiday waatuu ilaahay amray malaa'igtu inay u sujuudaan aadam tii baa ibliis diidey oo sujuudi waayey tii baa lagu canaananaya wa annahu yajii'u yowma alqiyaama waxaa kaloo ka mida ah waxyaalahay ahlu sunna waljamaaca ay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen annahu yajii'u inuu ilaahay imanaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame inuu imanaayo bacda an lam yakun jaa'iya markaanu ahayn dabadeed jaa'iyan mid imanaya aanu ahayn dabadeed ayuu markaa iman doonaa maalinta qiyaame waalmalaku jinsiga malaka oo malaa'igta ahina ashaa jinsiye ah way imanayaan safan safan yani markaa xaalay safan yihiin oo sufuuf yihiin ama safan bacda safin ay yihiin wuxuu u imanayaa ilaahay licardi lumami wa xisaabiha wa cuquubatiha wa sawaabiha licardi lumami ummadaha in la soo bandhigo oo allah loo soo bandhigo iyo wa xisaabihaa xisaabta marka ummadaha la xisaabaayo wa cuquubatiha iyo ciqaabta qaarkood la ciqaabaayo wa sawaabihaa iyo sawaabka qaarkood la sawaabinayo la ajar siinaayo wa cuquubatiha in la wada ciqaabaayo ma aha sawaabkana in la wada ajar siinaayo ma aha wa cala tawsiico waxaa laga tilmaamayaa qaarkoodna waa la ciqaabaya qaarkoodna waa la ajar siinaya sawaabkana haddii la itlaaqo wuxuu ku dhacaa yacni marka ajar siinta iyo khayrka ayuu ku dhacaa waa abaalmarin khayr ah laakiin marka la qaydo waa dhacdaa in shar lagu qaydo hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun yacni gaaladii baa markaa lagu qayday marka iyaga waxay noqonaysaa dee lama ajar siinayo gaaladee waa laga abaalmarinaya xumaantoodiio waa lagu ciqaabaya fayaqfiru liman yashaau min almudnibiin fayaqfiru waa u dhaafayaa ilaahay liman yashaau ciduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa dunuubtooda oo min almudnibiina kuwa dembaabay ee ka mida wa yucadibu minhum man yashaa wa yucadibu waa cadaabayaa minhum xaalay mudnibiinta ka mid yihiin wuxuu cadaabayaa man yashaau ku doono inuu cadaabo ayuu cadaabayaa waxaana loo jeedaa ciddii aan markaa xumaanta ka toobad keenin ee dembiyo waaweyn ku dhimatay hadduu doonana ilaahay waa cafinayaa waa u dhaafayaa dabeedna waa jannaynayaa hadduu doonana ilaahay xumaantooda waa ku cadaabaya waa ka soo jaraya dabeedna jannay ku dambaynayaan ama gaalada ilaahay marnaba uma dhaafayo gaaladii gaalnimo ku dhimatay marnaba ilaahay uma dhaafayo ilaaba ilaa waa cadaabaya ilaahay wixii gaalnimo ku dhintay waa cadaabaya wa annahu yardaa can aaa'iciin iyo inuu allaah ka raalli noqonaayo dadka taa'iciinta ee allah ateeca raalli buu allah ka noqonayaa wa yuxibu waa jecel yahay altawaabiina kuwa toobadkeenka badanna allah waa jecel yahay wa yaskhadu waa u cadhoonayaa waa nacayaa calaa man kafara bih cidda allah ka gaalowdee ka kufridayna ilaahay waa u cadhoonayaa waa nacayaa wa yaqdabu waa u cadhoonayaa falaa yaquumu shayun lighadabih shay u kacayo ishortaagaya ilaahay cadhadiisa ma jiro falaa yaquumu shayun liqadabi wuxuu inoo sheegayaa sheikhu sifaadka ilaahay ku sifaysan yahay wax ka mida oo sifaat alafcaal ayuu wax ka mida soo arooriyey wa kadalika sifaat alkhabariya wax ka midana waa sheegay sida yadaynka marka ilaahay waxbuu maqlaa waa samiicun basiir wa kaana allaahu samiican basiira ilaahay wuxuu ahaaday mid maqal badan oo arag badan innanii macakuma asmacu wa araa aragti iyo maqalba ilaahay waa ku sifaysan yahay maqalku wuxuu ku tacalluqaa wax kastoo cod ah qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allahi wallahu yasmacu taxaawurakuma caaisha waxay tihi radia allaahu canha wa ardaaha qofkaa dumaree ilaahay sheegaye aayadda ku soo degtay aayaadkaasi ku soo degeen nebigay u timi anoo guriga ku jira hadalkeeda wax ka mida anoo ku dhow wax ka mida waa maqlayay wax ka midina waa iga qarsoomayey markaasaa ilaahay wuxuu yidhi ilaahay hadalkeedii waa maqlay qad samica allaahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtakii ila allahi wallahu yasmacu taxaawurakuma ilaahay innaba cod ka qarsoomayaa ma jiro cod ka maqnaanayaa ma jiro cod walba ilaahay waa maqlaya ha dheeraado ha gaabnaado af kastuu yahay sawd kastuu yahay yacni sawtka makhluuqaadkao dhan dhammaan allah waa maqlaya codadkaas iskagama qasmayaan oo iskagama darsamayaan qaarkood qaarka kale qarin maayaan qaar aanu maqlayni ma jiro hadday tahay codadka malaa'igta hadday tahay kuwa jinniga hadday tahay kuwa insiga hadday tahay kuwa yacni dugaagga hadday tahay kuwa bahalaha sare kuwa bahalaha hoose kuwa xoolaha kuwa shimbiraha kuwa xasharaadka yaryar ilaa codadka qudhaanjadu maqlayaa ilaa qudhaanjadu cod bay leedahay qaalat namlatun yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduh wahum laa yashcuruun waa hadalkii qudhaanjada quraanjada si kastaynu isdhaha u dhegaystay maynu codkeeda maqlayna si kastaynu ugu dhawaanno maynu maqlaynaa maqli mayno kalluunka badda ku jira ee badda gunteeda fadhiya codka uu ku hadlayo waxay iskula hadlayaan ilaahay waa maqlayaa waana garanaya quraanjooyinku waxay iskula hadlayaan ilaahay waa maqlayaa waana garanaya xasharaadka yaryari waxay iskula hadlayaan ilaahay waa maqlayaa waana garanayaa bahalaha hoose waxay iskula hadlayaan ilaahay waa maqlayaa waana garanaya ashyaada qaarkood codkooda inagoo maqlayna bay waxay ku hadlayaan aynaan fahmayn imka xoolaha codkooda waa maqalaa bahalaha waaweyn waa maqalaa codkooda laakiin ma garanayna waxay ku hadlayaan maya garan mayno shimbiraha codkooda waa maqalaa ma garanayna garan mayno cullimnaa mantiqa tayr nebi sulaymaan iyo mucjize ahaan baa loo baray markaasay codka shimbiraha garanayeen maqlayeen waxay sheegayaanna ay garanayeen waxaa la baray yacni codka quraanshada markaasay maqlayiin waxay tidhi caaisha alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu laswaata kullaha waxaa mahadii u sugnaatay oo mahad la khaasa la gaara allaha uu koobaayo maqalkiisu codadkoo dhan wada koobaayo oo cod ka baxsanaya aanu jirin intiinnan igu dhow imka haddaad yaro buuqdaan qaar badan baa codkoodu iga qarsoomaya oo iga qasmaya oo aanan markaa waxba garanayn ama maqlayn laakiin ilaahay codcod kama qariyo codcod kama qaso ya si kastoo khalaa'iqdu ay u buuqaan mid walba codkiisu maqlayaa ka qaylinaya ka xanshaashaqaya ka hoos u hadlaya yasmacu wayaraa wayaqbidu wayabsut qolyaha ashaaciradu waxay yidhahdaan samcigu wuxuu ku tacalluqaa kullu mawjuud wax kastoo jira ma hada samcigu aswaaduu ku tacalluqaa wax kastoo cod ah ayuu ku tacalluqaa caaisha maxay tihi alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu alaswaata kullaha shaygu haddaanu sawt lahayn see loo maqlayaa wuu og yahay dheh wuu arkaa dheh laakiin wuu maqlayaa ha odhan samcigii ha u awilin macna ru'ya samcigii ha u awilin macna alcilmi sifatulcilmi waa sifa khaasoo gaar ah waana acamu sifaati tacalluqan samciguna waa sifo kale oo gaar ah oo iyadu markaa waxawe tacalluqeedu oo aswaadda keliya uu yahay codadka ayaa markaa samcigu ku tacalluqa aragguna mawjuudaadku ku tacalluqaa cilmiguna wax kastuu ku tacalluqaa wax mawjuuda wax macduuma waajib iyo mustaxiil iyo mumkin intaba aragguna wuxuu ku tacalluqaa wixii mawjuud ah ayuu ku tacalluqaa shaygu haddaanu mawjuud ahayn waa la arkayaa lama yidhahdo araggu yatacallaqu bilmawjuudaat qudradu waxay ku tacalluqdaa mumkinaadka waxa suuragalka ah ee dhici kara daata ahaantooda marka laga eego walow ilaahay yaanu dooninba inuu jir siiyey mashii'adu waxay ku tacalluqdaa mashii'a alqadariya bacdu lmumkinaat haakada wayaqbidu wayabsutu ilaahay waa qabtaa arsaaqduu dadka qaarkood ku cidhiidhiyaa qaarna waa u ballaadhiya waa u fidyaa qaar buu qani ka yeelaa qaar buu markaa faqiir ka yeelaa labada gacmooday ilaahay waa fidsan yihiin bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa waa mabsuudataani bilcataa waxay ku fidsan yihiin waxbixin iyo deeq ilaahay wax bixinaayo wakirtaa yaday yamiin sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ku soo arooray ina almuqsidiina calaa manaabira min nuur can yamiin araxmaan wakiltaa yadayhi yamiin labada gacmoodee ilaahay labaduba waa midig laba gacmoodoo xaqiiqiya ilaahay u sugnaaday laba nicmo laguma awilaayo ahlulbidca qaarkood waxay yidhaahdeen yadayhi waxaa loo jeedaa nicmatayhi oo nicmat dunya iyo nicmat alaakhira laga tilmaamaya labada nicmo hada ala bacdi kale waxay yidhaahdeen yadayn waxaa loo jeedaa qudrada ama quwada wahada tawiil yani tawiil baila weeyo mawdican in lagu fasiro sax maaha walow fii luqati alcarab marmar ha loo isticmaalo yadaynka in looga jeedo taaqad iyo awoodda laakiin mid walba siyaaqeeday leedahay xadiiskii muslim saxiixa ku soo arooriyey yadaynka waa ugu soo arooray macnaa iyadoo looga jeedo taaqada fa awxa allaahu ilaa ciisa bni maryam inii akhrajtu cibaadan laa yadaani liaxadin laa yadaani liaxadin ay laa qudrata walaa taaqa waa mawdic khaasoo yad iyo yadayn oo nusuusta aada ugu soo arooray siyaalaha badanay ugu timi waxay markaa caddaynaysaa inaan macnaha qudre iyo taaqa looga jeedin cidda marka waxaa qudro ku fasirtay ama quwo ku fasirtayna waa jahmiye iyo muctasile iyo ciddii raacday sida imaamu tirmidiba ku caddeeyey kitaabkiisa jaamica ee sunanka ku caanbaxay sunanu tirmidi ku caanbaxay xadiiska lix boqol iyo lixdan iyo laba markuu tacliiqinayo wuxuu soo naqlinayaa isxaaq ibnu raahuuya ama isxaaq ibnu raahweyhi iyo marka waxa weeye sida markaa ay markaa yidhaahdeen wuxuu soo naqlinayaa inay yidhaahdeen tashbiihu ma aha inaad tidhaahdo yad baa u sugnaaday iyo samci baa u sugnaaday iyo basar baa u sugnaaday ee tashbiih wuxuu noqonayaa inaad tidhaahdo yadunka yadii ama samcunka samciyi ama basarunka basari markaasay noqonaysaa tashbiih lakiin haddaad tidhahdo yad baa u sugnaaday iyo samci baa u sugnaaday iyo basar baa u sugnaaday aan kuwa khalqiga la mid ahayn tashbiih ma aha isxaaq ibnu raahuya wuxuu ahaa a'immadii salafku ka mid ahaa wuxuu dhintay laba boqol soddon iyo siddeeddii wuxuu ahaa min aqraani alimaam axmed imaam axmed bay isku asaag ahaayeen saaxibaanna ahaayeen ijtihaadaadkooduna sida badan iswaafiqi jireen wakhtiyada qaarkoodna munaadaraaba dhex martay akara min munaadara baa shaafici dhex martay oo masaaisha qaarkood ay ka munaaqashoodeen isxaaq iyo shaafici waa imaam aimmadii kibaartee waaweyne ka mid a ah. waa min mashaayikh albukhaari mashaayikhdii bukhaari buu ka mid ahaa marka wuxuu caddeeyey tashbiiha waxa la yidhahdo wuxuu imaamu tirmidi sii tilmaamo uu yidhi isagoo hadalkaa markaas sii caddaynaya waxa uu yidhi tafsiirkii jahmiyadoo kalena markaysa waxaan yacni markaa mari mayno oo ma odhanayno yadu waa bimacna alquwa odhan mayno waayo cidda sidaa tidhi waxa weeye yacni tafsiirkii jahmiyaday mareen wa fasaruuha calaa khayri maa fasara ahlulcilm naxwa haada u noqo markaysa marka hadalka kollay naski ima hor yaallo macnihii saas yadaa buu markaa u dhacay abulxasan alashcari kitaabkiisa alibaana waa diidayaa ilaahay yadkiisa in lagu fasiro yadullah in qudrada lagu fasiro waa diidaya in sida loo isbaatinayo sheegay waxaan u nisbaynayaa inay markaa dee muctasiliya qabaan naxwu haada alimaamu dahabi wuxuu ka qoray kitaab buu ka qoray isbaatu sifati lyad la yidhahdo marka ilaahay waxaa u sugnaaday laba gacmood baa u sugnaaday oo gacmaha makhluuqaadka aan la mid ahayn waxaa laynoo sheegay inay fara leeyihiin asaabic inay leeyihiin ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa gacan kastaba waxaa axaadiista ku soo aroortay shan farood baa ku soo aroortay labada gacmood ee ilaahay labaduba inay midig yihiin baa soo aroortay yacni marka waxa weeye aayaddan lafteedana walardu jamiican qabdathu yowma alqiyaamah wasamaawaatu matwiyaatun biyamiinih axaadiistu waxay ku fasirtay gacantiisa kale inay markaa arlada ay hayso waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama biyadihi lukhra inkastoo fii bacdi riwaayaat bishimaalihi ku soo aroortay laakiin waxaa la gaar noqday raawi yacni markaa wakhtiyada qaarkood khata ah yani marka ayaa lafdiga la tafaruday oo la keli noqday maca wuquuciha fii saxiixi muslim saas aawadeed bay a'immadii muxadisiinta qaarkood cilleeyeen n lafdigaasi waxa weeye waa shaadda ama waa munkara riwaayaadka kale waxay ku soo arooreen biyadihi lukhraa lima khalaqtu biyadaya lafteedu waa caddaynaysaa inaan qudrada looga jeedin waayo haddii qudrada looga jeedo dee makhluuqaadkao dhan ilahay wuxuu ku abuuray dee qudradiis makhluuqaadka gacantiisa ku abuuray oo u gaar yeelay mooyaane inta kale wuxuu ku abuuray biqudratihi dee lima khalaqtu biyadaya ibliis wuxuu odhan lahaa haddii qudro looga jeedo anigaba ilaah waxaad igu abuurtay gacantaada oo bimacnaa qudradaada igu abuurtay marka dee khusuusiyo aanu isagu ibliis haysanin in aadam loo sheegay baa laga qaadanaya lima khalaqtu biyadaya idan yani marka ibliis ilaahay kuma abuurin biyadayhi ee sida makhluuqaadka kale uu abuuray yani marka inama amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun ayuu ku abuuray sujuudda aadam loo sujuudayay waxay ahayd amar ilaahay baa lagu sujuudayey mana ahayn in aadam la caabudaayey allah baa markaysa markaa laysu dullaynaayo amarkiisana loo hogaansamayey sujuuddana waxay ahayd sujuud takriim iyo taxiye looga jeedo markaana bannaanayd idan ilaahayna ku dhacday laakiin shareecadeenna waxaa la xarimay cidaan allah ahayn in loo sujuudo waa la xaaraantinimeeyey oo cidaan allah ahayn looma sujuudi karo laakiin sharaa'icda qaarkood waa ku bannaanayd waana garanaysaan qisadii markaa nebi yacquub iyo inamadiisa ku saabsanayd suuratu yuusuf baa laynaga warramay wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay inuu allaah imanayo maalinta qiyaame markaanu ahayn mid imanaya dabadeed ayuu iman doonaa malaa'igtuna waa iman doonaan iyagoo sufuuf ah oo safaf kala dambeeya wa jaa'a rabbuka walmalaku safan safa rabbigaabaa imanaya malaa'igtuna waa imanayaan iyagoo sufuuf ah bay iman doonaan ilaahay wuxuu u imanayaa xisaabta u khalaa'iqda xisaabaayo ayuu u iman doonaa sida laynoo sheegay baynu u rumaynaynaa imaatinka uu allah imanayo lama odhanaayo amarkiisaa imanaya isagu iman maayo la odhan maayo waayo waa naskii oo la khilaafayo naska sida laynoogu sheegay waa arrin keybiye waa in sidiisa loo rumeeyaa shardi maaha shay walba inaad garato kayfkiisa umuuraha keybiga ah waa inaad sidiisa u rumaysaa alsharcu laa yaati bima tuxiiluhu alcuquul waqad yaati bima taxaaru fiihi alcuquul sharcigu lama yimaado wax caqliyadu mustaxiil ka dhigaan abadan laakiin wax caqliyadu ku wareeraan waa la yimaadaa marka umuuraha qaybiga waa in sidiisa loo rumeeyo siday u soo aroortay loo rumeeyo aladiina yu'minuuna bilgayb muminiinta maxaa lagu ammaanay inay qeybka rumaynayaan waxaa la soo naqliyaa maqaal a'immadii hore ah xamaad ayaa waxaa laga soo naqliyey xamaad ibnu ismaaciil ibnu abi xaniifa inuu mid jahmiya ay ah sahleen jahmiyaduna sifaatka ilaahay way inkiraan iyo asmaada ilaahayba way diidaan ilahay wax sifa buu u sugi maaya markaasuu wuxu uhi wa jaaa rabbuka walmalaku safan safan waa maxay inanka abu xaniife ubadkiisa ahaa iyo tafiirtiisa ee awowga ruma uu ahaa ayaa weydiinaya markaasuu wuxuu yidhi amarkiisaa imanayaa loo jeedaa amarkiisa imanaya jahmigii baa odhanaya ta'wiilaadka ashaaciriya muctazila ay sameeyaan ama ay wadaan waa ta'wiilaadkii jahmiye iyo muctasile weeye ayuu ka soo dhambalmay wuxuu yidhi kii jahmiga ahaa amarkiisa imanayaa loo jeedaa markaasu walmalaku safan safan ka warran markaasu malaa'igtu iyagaa imanaya ka warran haddii la yidhaahdo malaa'igtu ma imanaysee amarkoodaa imanaya haddii la yidhaahdo malaa'igtu ma imanayse amarkoodaa imanaya ka warran markaasaa kii jahmiga wuxuu ku jawaabay haddii la yidhahdo malaa'igtu ma imanayse amarkoodaa imanaya waa naskii oo la beeniyo kufri bay noqonaysa waa gaalnimo markaasuu yidhi oo yacnii allah ma imanaya amarkiisaa imanaya maxay gaalnimo u noqon weyday oo ay gaalnimo u noqotay malaa'igtu ma imanayse amarkoodaa imanaya iyadoo isku meel lagu sheegay wa jaa'a rabbuka walmalaku safan safa xuja mufhima waa xuja mufhima allah sifaatkiisa isagaa u aqoon badan maadaama uu allah u aqoon badan yahay sifaatkiisa siduu isku sifeeyey waa inaad ku sifaysaa tashbiiha u diidda oo atiaa kuwa khalqiga lama mid aha laysa ka milihi shay baa u daliila inaan kuwa khalqiga shabahaynin walam yakun lahu kufuwan axad baa u daliila falaa tadribu lilaahi alamhaal baa u daliila tashbiiha u diido waxaa tia kuwa khalqiga lama mid aho ma shabbahaan imaatinka ilaahay imaatinka khalqiga lama mid aha nolosha ilaahay nolosha makhluuqa lama mid aha yacni markaa sifaadka kaleo dhanna halkaa wada mari gacmaha ilaahay gacmaha makhluuqaadka lama mid aha wejiga ilaahay wejiga makhluuqaadka lama mid aha laakiin wejiga sug gacmaha sug ilaahay u sug waayo allah baa isku sifeeyey wa yabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam gacmaha allah baa isku sifeeyey bal yadaahu mabsuudataan subxaana aladii biyadihi lmulku biyadihi marka waa inaad sugtaa tashbiihana u diidaa kayfka iyo qaabkana ka gaabsataa aad tidhahdaa kayfka ma garanayo laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa siduu allah yahay iyo kayfka uu yahay allahunbaa garanaya laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa maxaa u daliila walaa yuxiituuna bihi cilmaa ilaahay cilmi ku koobi maayaan jannadii oo makhluuqa ah baa laynoo sheegay kayfkay tahay inaynaan garanayn xadiisulqudsiga muxuu sheegayey acdatu lcibaadi asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar ya kayfka ay jannadu tahay qalbi bini aadam kuma soo dhici karto idan wax kastoo ku soo dhaca oo kayfiyad ah jannadii waa ka duwantahy waa ka qiimo badan tahay addamarta haddii jannadii oo makhluuqii sidaa tahay famaa baalu khaaliqi aljanna balka jannada abuuray ka warran kayfka uu yahay qalbigaa kuma soo dhici karo kullu maa khatara fii baalika min suuratin aw kayfiya wallahu bikhilaafiha yacni wax kasta oo qalbigaaga ku soo dhaco kayfiyad ah allah waa ka duwan yahay shaytaanku waqtiyada qaar buu ka odhanaya armu ilaahay sidan u egyahay kayfiya mucayana ha ictiqaadinin inuu sidaa yahay ruuxa kayfiyad suuraysta oo kayfiyaddaa dabeed intuu suuraysto caabudaa allah caabudi maaye sanam buu caabudayaa inamaa yacbudu sanaman ya laa yaclamu kayfa huwa ilaa huu marka umuuro qayba weeye umuuraha qaybka waa sideeda loo ictiqaadiya waxaa dadka qaarkood ay odhanayaan caynkan waa mustaxiil sidan waa mustaxiil sidan ma dhici karto yacni wax aan mustaxiil ahayn baa laga yaabaa dadku inay mustaxiil moodaan yacnii qusuurka garashadeenna ku sugan daraaddeed wamaa uutiitum min alcilmi ila qaliila hadda aalaadka cusub ee teknolojiga cusub ee soo kordhay tilefoonnadan markaa waxaa weeye maqal iyo muuqaalka ah tilefoonnadan beledada fog layska arkayo layska maqlaayo lagu wada hadlayo sidii wax wada jooga loo sheekaysanayo ya haddii loo sheegi lahaa dadka markaysa markaa dhowr qarni ka hor ya saddex qarni ka hor haddii loo sheegi lahaa waxay odhan lahaayeen macquul ma aha mustaxiil weeye bay odhan lahaayeen suuragal ma aha caqli gal ma aha haddama arka yacni maantana waxaa la ogsoon yahay inay tahay shay waaqica yacni markaa waxyiga waa in markaa la weyneeyaa oo waxa waxyiga ku yimi la rumeeyaa waxaa loo sheegay gaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeen in la qaaday in la gudiyey baytulmaqdis la mariyey samawaadka la korsiiyey toddobada samo la dhaafiyey waxay idhahaan macquul maaha dad baaba ku fitnoobay baa la yidhi yaa waa imtixaan shaygii nebi maxamed sheego calayhi salaatu wasalaam inaad tidhaahdo caqligaygan ku eegayaa ku qiyaasayaa miisaanku waa caqligayga ma aqbal mise aqbali waa hadduu aqbalo ahlan wa sahlan waa qaadanaya hadduu aqbali waayo waa diidayaa inaad saa tidhaahdaa waa baatil miisaankum caqligaagaa ya yaa yidhi markaysaga sharciga ha lagu miisaamo iyo waxyiga caqligu micyaarkiiyo miisaanka ha noqdo waxaa la qaadanaya waxaan la qaadanaya ya gaaladii waxay yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa nu'ta mila maa uutiya rusulu kuma rumaynayno ilaa nala siiyo wixii rasuullada la siiyey wax la mida dadka caqligooda ku talax tego caqliga tacdiiminaya oo weynaynaya oo sharcigiiba ka fadilaya waxay leeyihiin maya ma rumaynayno ilaah markaa xataa taqbalahu cuquuluna ilaa caqliyadayadu aqbalaan qaadan mayno rumayn mayno kulaha dee baatil wey qawaacid baatila la dejistay idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu baatil weeye waxaas wax baatil marka allah waa imanayaa wuxuu u imanayaa si isaga laa'iqu aho u habboon amarkiisaa imanayana lama odhanaya allah baa imanaya haddii in markaa daahirkaa laga leexiya ay laazim tahay dee nebigaa caddayn lahaa wa ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahantay in laga dibdhigaa oo loo caddayn waayaa yacni waa baatil ijmac bay baail ku tahay nebigu shareecada dadka waa gaadhsiiyey waana u caddeeyey waxaanu bayaamin ma jiro ya wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wuxuu hakraday ma jiro waa caddeeyey waa bayaamiyey waa gaadhsiiyey balaaq iyo tabyiin baa labadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samaynayey in calayka ila albalaaq waa gaadhsiintii waxyiga tabyiinkiiyo cadayntuna isagay saarrayd waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim in la awila hadday waajib tahay nabigaa awili lahaa caddayn lahaa saxaabadii nabigaa awili lahaa kullu daalika ma dhicin saasay nusuustaa u akhrinayeen saasay u rumaynayeen saasay u itlaaqayeen wax khilaafsan may sheegin ummadaha si loogu soo bandhigo oo bimacnaa ummadaha u xisaabo ayuu markaa ilaahay u imanaya imaatinkiisuna imaatinka makhluuqa lama mid aha kayfkiisa iyo qaabkiisana garan mayno sida ilaahay laa'iqa u ah uma diidayno mana awilayno kama leexinayno khalaa'iqdii waa xisaabaya qaarkood waa ciqaabaya qaarkoodna waa ajar siinaya ciddii waxa weeye mudnibiina dembowday haddii kufri akbara ay ku dhimatay iyaga waa la ciqaabayaa haddii dembiyo waaweyn oo gaalnimada ka sokeeya ay ku dhinteen oo aynay ka toobad keeninna hadduu doono ilaahay waa u dhaafaya waa cafinaya oo wuu jannaynayaa horba ayuu ka jannaynaya hadduu doono ilaahay waa ku cadaabayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya ilahay wuxuu u dhaafaa cidduu doona inuu dhaafo looma jeedo ciddii toobad keentay waayo cidda toobad keentay dhammaan waa u dhaafaa ilaahay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa dhammaantood waa ciddii ka toobad keentay wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih waa ka allah ka aqbalaya addoommadiisa towbadda towbad saxiix hadduu qofku toobad keeno ku kastaba ilaahay waa u dembidhaafaya laakiin ciddaan ka toobad toobadkeenina ku dhimata dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ee gaalnimada ka sokeeya hadduu doonana waa u dembi dhaafaya ilaahay oo hor buu jannada ka gelinayaa in shaaa cadabahu wa in shaa cafa canh ilahay raalli wuxuu ka yahay oo ka noqonayaa kuwa allah ateeca cusyaanka iyo dunuubta markaa waaweyn ka maran raalli buu ilahay ka yahay waxaanu jecel yahay kuwa tawaabinta sifatu rida iyo sifatu lmaxaba waa sifaat lafcaalkay ka mid yihiine allah waa lagu sifaynaya sifat lmaqfira sifat altacdiib sifat alrida sifat almaxaba sifat alsukhti ama sakhat sifat alghadab sifat almajiid sifaadka dhammaantood allah waa lagu sifaynaya wa rabbuka alghafuuru duraxma allah waa ka ghafuurka ee naxariista u saaxiibka waa laduu makfiratin waa mid dembi dhaaf u saaxiiba haddama arta ashyaada qaarkood hadday u soo aroortay si ficila see masder looga sameeyey waxaa la odhanayaa ficilka almasdaru aslun wa ayu asli wa minhu ya saaxi ishtiqaaqu lficli marka masderka macnaha masderku wuxuu ku guda jiraa fii dimni alficli walficlu maa dalla cala zamani wa masdarin dalaalata iqtiraani ibnulmucti waa ka ku odhanaaya alfiyadiis ficilku waa wixii markaysagaa masder iyo zamaan koobsada si isku lamaanaanshaana u koobsada idan yacni sifaadkan ficillada u arooray markay culammadu leeyihiin istiwaa iyo nuzuul iyo ridaa iyo maxabba ay leeyihiinna waxa weye waa sidaas wey afcaashan baa koobsanaysa masderkiina oo masderku wuxuu ku jiraa fii dimni alficli ayuu markaa ku jiraa marka dalaalatu tadammun buu kugu tusinayaa yani marka waxa weye masdernimadan dalaalatu tadammun waayo tadammunku waa juzu lmacna ilahay waa raalli noqdaa daa'iciintu ka raalli noqdaa waa raalli ahaansha aan raalli ahaansha makhluuqan la mid ahayn sida laynoogu sheegay in u rumaynaynaa xumaanta ilaahay raalli kama aha macaasida iyo kufriga ilaahay raalli kama aha walaa yardaa licibaadihi alkufr addoommadiisa ilahay ugama raalli aha gaalnimo gaalnimada ma jecla laakiin taacada iyo khayrka iyo wanaagga iyo cidda wanaagga la timaadda ayuu allah jecel yahay wa yuxibu atawaabiin kuwa toobadkeenka badan buu allah jecel yahay allah maxabbuu ku sifaysan yahy yacani waxa weye waa jeclaadaa yani markaa tawaabiinta waxa u jeclaadaa mutaahiriinta kuwa isdaahiriya ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahhiriin kuwa isdaahiriya isnadiifiya yacni xisan wa macnawiyan najaasaadka iska daahiriya axdaasta iska daahiriya si ay cibaadaadka iyo taacaadka ula yimaadaan iska daahiriya markaa macaasida iyo xumaanta iyo fisqiga iyo gaalnimada iyo nifaaqa ilaahay waxa weeye kuwa waxaa iska daahiriya ilaa allah waa jecelyahay almutatahhiriin allah waa jecel waa jacayl aan jacaylka makhluuqa la mid ahayn sida laynoogu sheegay in u rumaynayna sifaadkao dhan meel baa la wada marinaya qaacidadu maxay tahay alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaatka qaar waxaa laga yidhahdaa kuwa kalena laga odhanaya alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin meel ayaa la wada marinaya sifaatka ilaah in la yahay bacdi ka mida waa sugaynaa oo nusuustiiyo waxyigu ku soo arooray bacdina waa awilaynaa oo daahirkoodaynu ka leexinaynaa waa khalad waana tanaaqud waa isburin way labaduba waxyigu waa ku soo arooray bima faraqta maxaad ku kala farqisay waxaa la yidhaha altafriiqu bayna almutamaasilaat min aqbax almuxaalaat waxyaalaha mutamaasilaadka isla midka ah in la kala farqiyaa waxay ka mid tahay mustaxiilada waxyaalaha ugu xunxun bay ka mid tahay waa tanaaqud waa tanaaqud waa in markaa samcigu inuu ku soo arooro oo waxyigu ku yimi waa in dhammaan markaa loo wada rumeeya oo loo ictiqaadiya marka sifada marka waxayn allah lagu sifayn karin yani dee sharciga caddaynaya oo nebiga caddaynaya waa garanaysaan xadiiskii saxiixa inuu ilaahay addoon ku odhanaayo yabna aadam maridtu falam tacudnii ina aadamow waan bukoodo imaad soo booqan buu ilaahay ku yidhaahdaa kayfa acuuduka wa anta rabbulcaalamiin oo saan kuu soo booqdaa adigoo rabbulcaalamiin ah markaasuu allah wuxuu yidhaahdaa alam taclam anna cabdii fulaanan marida falam tacudhu miyaanad ogayn addoonkaygii hebel inuu bukoodaad soo booqan weydey xadiiskaa markaan daahirkiisa looga jeedin nebiga caddeeyey wuxuuna ku caddeeyey fii nafsi alxadiis xadiiska laftiisu ku caddeeyey oo bukoodkan in laga tilmaamaayo addoon ilaahay oo bukooday ayaa nafsulxadiis lagu caddeeyey oo lagu bayaamiyey marka markaa looga jeedin daahirkeeda yani marka waxa weeye waxaa caddaynaya daliilka laftiisa caddaynaya daliilka caddaynaya marka waa in sifaadka ilahay sideeda loo ictiqaadiyaa tashbiiha laga nafiyaa waa isbaatun bila tashbiih wa tansiihun bila tactiil culammadu qaacidahaan waxay yidhaahdaan waa sugis tashbiih ka madran ayaa la sugayaa iyo tansiih ilaahay laga nasahaayo yacni markaa shabbahaadda uu khalqiga shabbaho iyo nuqsaanta iyo ceebtao dhan laga nasahaayo oo bilaa tactiilin ka madhnaysin sifaatka kamaalkiisa laga madhnaysinaya ka madhan ilaahay cidda eh, ka gaalowday waa u cadhoodaa waa necab yahay wayaskhatu cala man kafara bihi wayaqdabu falaa yaquumu shayun lighadabih halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk